alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih وsaxbi aجmaعin allahuma anfacna ma calamtna wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma qala اlmusنif raximah اllah kitaabu اljinaayaat wuxuu ku saabsan yahay jinaayaadkii tacadigii iyo xadgudubkii gaar ahaan ku saabsanaa xagga badanka bini aadamka oo lagu xadgudbo ama naftiisa oo la dilaba ama bacd badankaasi duuna nafsi waxaa la yidhaahdo duuna nafsigaasna waxaa soo gelaya alacdaa waljaraaxaat wixii xubin ku saabsan la gooyey ama dhaawac loo geystay qofka bini aadamka xubnihiisa meel ka kamida ah. ama nafti oo dhanba in la sababay inay tagto oy dhimato xadgudubkaas ayuu ka hadli doonaa wixii ku saabsan maalka sariiqada iyo qasbiga iyo meelo kale lagaga hadlay oo xadgudub ah wixii ku saabsan cirdiga iyo qofka sharaftiisa meel lagaga dhacana dibaabulqadaf iyo arrimahaasaa lagaga hadlay marka jinaayaadkaasuu qeybin doonaa qof walba iyo wuxuu mutaystana waa sheegi doonaa waana rubci u dambeeyey markii la qeybiyey fiqiga meeqa rubac buu ahaa afar rubac samaheen alcibaadaat walmucaamalaat wa axkaamu alusra ama nikaax waxaa tirahdaba qeybta u dambeysay waa jinaayaadkii iyo wixii mulxaqaad ahaa oo qadihi iyo shuhuudi iyo waxaasa imaan doona ku dhamaanaya qeybta u dambeysay wey asalkana waxaa weeyaan walakum fi lqisaasi xayaatun ya uli lalbaab kitaab اllahi اqisaas buu nabigun yihi salى اllah alيه wasalam in qofkii qof wax yeela haddii shuruuddii ay oofsato la helo in loo qisaaso asal qur'aanka iyo sunada ku sugan weeyaan yajibu اlqisaasu qisaaskii baa waajibaya liwliyaai اlmaqtuuli dadkii qofkii la dilay qaraabadiisii bayna u waajibi calaa man qof korkii ku waajibayaa qatala dilay insaanan qof qofkii qof dila camdan kasna u dilay maxdan camdigaana uu yahay mid loo barax barax oo waxaa imaan doona ilen camdi shibhu lcamdi waxa la yihahda imaan doona marka camdiga waa inuu yahay camdi aan wax shubha a ah lahayn iyo wax maraamarsiya ah oo iska cad cabdinimadiisa iyo kasnimadiisu ay caddahay cudwaanan collaytan uu ninkaa la colloobaya ma qofka asagaabuna waxaan u sameeyey intaa haddii la helo waa daabitka iyo sifaatka uu leeyahay alcamdu lmaxdi midka qisaasta waajibsadana waa halkaa un shibhu ama camd lkhaطa ama khaطa maxdiga ah labaduba qisaas ma laha diyo unbay leedahay diyada kala duwanaatee laakiin qofka qof hadduu dila loo dilaayo ama hadduu xubin ka gooyo laga goynayo ama hadduu jaraaxayo loo jaraaxinayo waxaa weeyaan insaanu qatala insaana ou jaraxa insaana caamidan cudwaanan isagoo oo ukasaayo oon kama iyo khalad ayna ka ahayn ay u kasay cadaawad iyo inuu qofkan wax dilo oo u dilo oo wax yeelana ay kaba tahay aalo isticmaalaya iyo qalab wax dila meelaha loo dhintana ku dhufanaya qofka asaga marka wax kaloo lagu xumbaari karo oon ka ahayn inuu ugu talagalay qofka inuu dilo oo lagu xumbaari kara ma jirto yajib lqisaasu calaa man qatala insaana qofki insaan dilaa haddii xoole iyo waxaas xayawaan babaxaya qofkii dilaa loo dili maayo insaan waa inuu yahay sii socon doonaa insaanka asaga qof muslima iyo muslim gaal iyo gaal arrimahaasa lasii geli doonaa camdan ukasmaxdan iska cad cudwaanan cadaawadna ay ka tahay arrintaa ayada laakin laa yajibu ma waajibayo qisaasku calaa sabiyin ilma yaroo weli qaan gaarin hadduu wax dilo wamajnuunin mid waalan waalanoo caqliba aan lahayn hadduu wax dilo labada midna la qisaasi maayo mutlaqan ama ha ahaadaano kuwa baaliqiin oo junuunka mid qaangaar ha ahaado ama sakiir ha ahaado xor ha ahaadaana labaduba addooma ha ahaadaano muslimiin ha ahaadaano gaala ha ahaadaano hadduu sabi iyo majnuunba ay yihiin qof loo dili maayo laakiin wixii diye ahaa iyo wixii mag ahaa iyo arrimahaas ayadu ma dhacayso oo magti waa la iska rabaa sidoo hadduu waxyeelo qof xoolihiis looga qaadayo kale lakin loo qisaasi maayo maxaa yeele marfuucu lqalam wey qofka majnuunka iyo qofka sabiga ah labaduba wax loo qabanayo oo ayaga naftirkooda waxaasaa samayseen loo dilay ma jirto walaa calaa muslimin qof muslimana la qisaasi mahayo biqatli kaafirin bisababi qatli kaafirin gaal uu dilay sababtii loo dili maayo qof muslim ah gaalkaa ma ahaado gaal mucaahida ama mucaahada iyo mid dhimi a ah, ha ahaadaano xataa kuwii gaalada ahaaye muslimiinta la noolaaye in la dila ay xaaraanta ahayd hadduu dilo tacaasiir iyo diye iyo umuuro kale iyo waa dhici kartaa laakiin looma dilayo liqowlihi sal allahu alay wasalam laa yuqtalu muslimu bikafir qof muslima ah gaal looma dilayo nabiga aleyh salaatu wasalaam xadiidkii fi lbukhaari ku sugnaa saxiix iskuma dhignaano marka waxaa la waaye mukaafa'a isku dhig labada qof ee isku qisaasi waa inay isku dhigmaan xagga maarata islaamnimada xagga xoriyada waa inay iskaga dhigmaan kaafirkaasoo mucaahadiin mucaahada oo muslimiinta cahdi iyo heshiis la galay oo wax jizye iyo wax dhimaa lagama qaada lakin cahdi baa muslimiinta udhexeeya aw mase dhimiyun dhimi dhimiga cahdi iyo heshiis baa udhexeeya haddana jizye bixiyaa waa dhimiga aw xarbiyin ama mid xarbi ah oo muslimiinta laba dagaalaba kaasoo warkiisa iska cadyahayo de waa la dagaal waa la dilaya aw murtadin mid murtad ah oo diintiisa isagoo muslima ka noqday oo ka gaaloobay intaba haddii la dilo qof muslima loo dili maayo naam <coughs> waana sidaas sida ay nusuusta wada tusayso xadiid daciifa kusoo arooray gaalka dhimiga ama mucaahadka haddii la dilo in loo dilaayo xanafiyadu ay qabsato xadiidkaasan daciif weeyaan oo nin la yihahdo ibnu baylamani baa ku jira oo daciif ah ayib walaa alaa xurin qof xor ahna la dili mahayo biqatli cabdin addoon uu dilay sayidkiisii baa dilay ama ma ahe qof kaloo xor ahaa dilay addoonkii looma dilaayo looma qisaasayo aakhar un baa lagu kala bixi adduunyadana mag iyo diye un baa la weydiiyey laa yuqtalu muslimu xorin bicabdin looma dilaayo ayaa soo aroortay inkastoo daciif uu yahay xadiidkaas bayhaqi uu soo saaray albanina uu daciif yeelay nacam <clears throat> laakiin alxuru bilxuri aayadda qur-aankeed calaa xurin biqatli cabdin looma dilaayo walaa calaa dhimiyin qof dhimi ah oo cahdi iyo heshiis muslimiinta kula nooloo muslimiinta cahdigoodii ku jira biqatli murtadin gaal murtadaho uu dilay loo dili maayo dhimigaa ka fiican ka dhimigahe gaal baa ahaadee laakiin muslimiinta cahdigooda ku noole macsuumu damkee dhiiggiisa la ilaaliyey ee ogol muslimiinta xukunkooda iyo maamulkooda guud ku hoos jira murtad fallaagoobay oo diinta ka baxbaxay loo dili maayo walaa cala alabi aabbihii la dili maayo iyo walummi hooyadii iyo wa aabaa'ihimaa wixii aabayaalkooda ayaga dhalay iyo umahaatihima hooyooyinkooda usuusha ay ka farcameen biqatlil waladi waladkoodi ay dileen loo dili maayo haddii usuushu ay furuucda waxyeelaan dilaan usuushii lama qisaasayo laakiin haddii furuucda usuusha dilaan waa loo qisaas ah, marka laa yuqaadu ibn min abi min abiihi <clears throat> hasoo aroorta aabahan looma qisaasayo min ajli e- e- mxuu aha ibnihi looma qisaasayo hadduu wiilkiisi dilo ama walad waladkiisi uu dilo awogii baa wax dilay aabii baa wax dilay hooyadii baa wax dishay hooyadii baa wax dishay loo qisaasi maayo laakiin diyadii iyo magti ayaa laga rabaa qofka ay dileen dadka ayagana magta waa laga xarimayaayo mawaanicu lirthi ayaa ku dhacaysa aabihii wax dilay dhaxalka waxba kuma laha wiilkiisaas uu dilay qaraabadiisi kale unbaa qaadanaya laakiin looma dilayo sababtuna waxaa weeyaan ilmahan sabab waxa u ahaa adduunkaba inuu imaado waalidka waalidkii sabab ku ahaa imaashahaada icdaamkiisa iyo tagsiintiisa sabab uma noqonaysid saasay leeyihin waxaa khilaafsan masaladaasi maalikiyada imaam malik raximah llahu taala hal masalo kasoo istitinoodaa waxay leeyihiin oo masaladana waxay ku salaysan tahay aabaha marka laleeyahay waxbuu dilay ama hooyada waxbay dishay shuruudii qatliga camdigahaa ee ahaa cudwaanan taheed ee qalbiga qofka inay kasoo goda qofkan inuu dilo ee cadaawadaheed baan waalidka marnaba ka suuroobi karin bay leeyihin si kastaba u cadhoodo ilmahaada edbiso oo xamuujin buu isleeyahay nafta ka go kuma jirta leyiin nafta ka go kuma jirto marka cadaawadaasi qalbiga ee gudaha ah tanaan waalidka kasoo yaan ka suroobi karin bay dheheen <clears throat> sidaa darteed waxaa laga soo reebay uu maalik kasoo reebay raximahullah hadduu ilmihiisi intuu qabto uu saaxiyo oo sidii neef xoolaha uu gowraco markaasi ma suuroobi karto in la yidhaahdo cadaawad kama aha xaaladaasoo kale u le waa loo qisaasi laakiin cumuumka xadiista iyo nusuustu inaan waalid la qisaasaynan bisababi waladihi ayay ku caddahay walaa biqatli man qof dilkiina loo qisaasi mahayo yahbutu lqisaasu qisaastu ay sugnaanayso fiihi qisaasta qofka asaga ah, haddii la dilo lilwaladi ay u sugnaan lahayd qof haddii la dilo qisaastiisa uu walad lahaan lahaa walad uu lahaan lahaa hadduu qofkaasi waalidkii dilo loo qisaasi maayo waxaan ihi waladka hadduu waalidka dilo looma qisaasayo waalidka looma qisaasayo liajli waladii looma qisaasayo waxaa kale oon loo qisaasaynin hadduu waalidku uu qof dilo qofkaana waxaa qisaastiisa lahaan lahaa waladka waalidkan uu dhalay wax dilay waalidkan wax dilay waladkiisa ayaa qisaastiisa lahaan lahaa aduu qof kale ahaan lahaa ayaduna waalidka looma qisaasayo mithlu wuxuu kugu mithaaliyay an yaqtula inuu dilo alabu aabihi alumma hooyadii aabihii baa hooyadii dilay yani hooyada wiilka isaga uu dhalay hooyadiis uu caruurta ka dhalay ayuu aabihii baa dilay haddii hooyo la dilo qisaasteeda waxaa yeelan lahaa caruurteeda soo maaha caruurteeda qisaasan lahaa marka waxaa imaanaysaa inay caruurtii dhahaan aabbahaana hooyadaana dilo waan qisaasanaynaa sida asagaba haddii la dilo aan lagu qisaaseen ayuu hadduu dadka la dilo oo qisaastiisa leeyihiinna aan lagu qisaasayn saas wey maanaha mithlu an yaqtula inuu dilo alabu aabihi aluma hooyadii buu dilay faطalaba alwaladu lqisaasa waladkii wuxuu dalbay qisaastii buu dalbay laa yuqbal lagama aqbalay waalidkii inuu dilay noqonaysaa huma aljinaayaatu jinaayaadka iyo tacadiga qofka bini aadamka lagu xadgudbo badankiisa ama naftiisa ama maa duuna nafsi jaraaxaadka iyo acdaadi iyo wax lamidka ah halaatatun saddex nooc wey saddex bay uqaybsamaan nooc walbana axkaamteeday wadataa khata-un weeye nooca koobaad inuu qofkan asagaa qofka kale uu dilay khata iyo gaf iyo asagaan u kasaynin wa camda khaticin iyo camdi dhinac wax ka ah khatain dhinacna khata iyo gaf ka ah shibhulcamdina waa la yidhahdaa camdi buu shabahay dhinacna khada buu ka shabahay markaasaa xukunkiisii axkaamta camdigan dhinac buu ka qaadan axkaamta khadana dhinac buu ka qaadan oo xagga diyadiibaa dhinacna laga adkeynaya dhinacna laga fududeynaya oo dhinacna qisaastii iyo dilkiibaa laga qaadi oo laga daynaya leanna waa khatae eh. dhinacna diyadii iyo magti baa la xojinaya wa camdu khatai wey midka saddexaadna ukas iska waxaa ujeeda waa camdu maxdun camdun ukas maxdun baraxdla oo cudwaan ah oo u adeegsaday aalo wax disho una qasday ku mithaalin doona mid walba daabitkiisa kuu sheegi doonaa falkhaطأu khaطأu waa midka maxdiga ehe mithlu an yarmiya inuu gano oo tuuro oo kale wey ilaa xaa'iطin jidaar buu toogtay sahman leeb buuna ku ganay jidaar iyo wax lamida geed iyo ugaadh iyo wax buu iska toog dhisanaya ama uu raba inuu ugaadho fa yusiiba deedna wuxuu la helay insaanan qof bini aadam la helo oo ku dhuftay ooma qastin oomana jeedin taa waxa weeyaan ficilka isagaa iska leh oo ficilka waa uqastay inuu waxaan sameeyo wax tuuro wax tuura wuu uqastay laakiin waxa uu u qastaayey ma aha qofkan asaga ah mithaal kalena waa leedahayo aw yazliqa min shaahiqin wuxuu kasoo simbirraxooday min shaahiqin meel kore buur kore ayuu kasoo duulay ama ma ahee guri kore kasoo dhacay shaahiqi wax caali oo murtafica ah ayuu kasoo duula kasoo simbirraxooday markaasuu fa yaqacu wuxuu ku dhacay shaahiqi miyaad fa yaqacu calaa insaanin insaan korkiibu ku dul dhacay Ah, isaa korkiis ayuu ku duldhacay kan marka waxaa weeye xataa qasadkii hore ma laha yani waxaan ujeedaa ficilka asaga ficil uu asaga xaggiisa kasoo fulay maba ahee waa wax isagoo maqhuur ah oo aan awoodiisaba aan ahayn simbirraxo u kasoo simbirraxooday iyo dabeel tuurtay iyo weye kaa hore toogta isagaa lahaa wax buu laakiin uqastaayey wuxuu uqastaayey waxaan ahayn buu la helay kana waxaa weeyaan qasadba malahaba weel ujeedayna ma jirto waa un la tuuray un aw yazliqa min shaahiqin meel koro oo qawraarin koro ah ayuu kasoo simbirraxooday fa yaqacu calaa insaanin qof hoosta hoose fadhiyo ama jiifay ayuu ku dul dhacay oo korka kaga dhacay sidiibuu ku dhintay qofka asaga ahaa indhoole iska habagsan buu ahaaye ilmo yaroo meeshan jiifay buu ku istaagay ama warankii uu tukubayey ku qotomiyey marka waxaa weeyaan arrintaasi waa khata wey khata maxda weeyaan wa daabituhu daabitkiisii iyo waxa lagu suureeyo waxaa weeyaan ama lagu qeexo an yaqsida alficla ficilka inuu qasto ficilka wuu uqastayaa walaa yaqsida shaksa shaksigiisa uma qastaayo wax toogu isleeyahay ugaadh muxuu ahaa eh, derbi meel lagu toog dhisanayo qarad iyo hadaf ah waxaasuu gananayay laakiin shaksigaasi ku dhacday waxaan ay eh, baashaas iibtay uma qastaynin asagu wax kale u qastaayey o masala laa yaqsiduhuma umaba qastaayo labada midnaba yaqsiduhum labada midna uma qastaayo yani laa yaqsiduhuma waxaa loo jeedaa ficilkana uma qastin shaksigan uma qastin ficilkana ficiluu marka hore asaga isku diyaariy inuu wuxuun tuura ma aheen qasad shaksina umaba jeedine kii aan soo marnay kama fi mithaali اlakhiiri mithaalkii dambe oo ahaa yanzaliqa min shaahiqin fayaqac ala insani tuwayaan ficilka iyo qasadka midna malasaw kaas waxaa la dhahaa amd khada maxdi a la yihahdaa mag iyo diyo waxaan ahayn malaha wa camd lkhada'i camdi khada ah shibulcamdina waa la yidhahdaaye waa ficil uu qastay laakiin khada weeyaan oo inuu qofkan dila muuna rabin mithaalkiisa waxaa weeye suuradiisa uu kugu suureeyey an yaqsida aljinaaya jinaayada waa qastay qofkan wax garaac wax ku dhufo dhurbaaxada ku dhufo waa u qastay bimaa shay buuse u qastay oo adeegsaday laa yaqtulu aan dilin haaliban sida haalibka ah waxaan sida haalibka wax dilin buu isticmaalay waa ku dhuftay qofkan asagaa ku dhufada waa islahaa isagan u ola jeeda wax kale uma jeedin laakiin waxau adeegsaday aalo loo dhinto malagii unbaa galay qadarkii unbaa iswaafaqaye wax loo dhinta ma aheen intaasoo qof baa lagu dhuftay marka qof wax loo dhinta ma aheen mithla an yadribahu waa inuu ku dhufto bicasan ul khafiifatan iska fudud oon saa usii oon budh iyo qool ahayn ayuu ku dhuftay ilmo ama qof ama xaaskiisii fii gayri maqtalin meelaha loo dhinta meelaan ahayn buuna kaga dhuftay maqaatil waxaa la yihahdaa meelaha madaan e, qatliga dhimashada aad aada loogu malaynaya inuu qofku ka dhiman karo dirba wadnaha iyo meelaha maaratay beerka iyo e, maskaxda iyo meeshaana kagamuuna dhufanine aadi dhabarka iyo meelaha adag buu iskaga dhuftay ka waaba dhintay barbaaxaheed waa iska dhintay wanaxwi dalika taayo wixii lamid ah qasadka asagaa iska leh laakiin haalib waxaan loo dhimanin buu isticmaalay macalinkii haddi waad garanaysa usha la ordaayey isagana waa kan caruurtiibu usha la dhex qaaday ilmuhu ku dhuftayba kow waaba dhintayba ah, waa iska dhintay mid isagoo xanuunsanaabaa laga yaabaa oo wadnahaba si u gargariirayey oo tyford iyo xanuuno qabay markuu usha ku dhufta naxdintii inay usii sakansatayoo naftan ay ka baxdaa dhici karta marka iyaduna waa iska dhib badan tahay in loo taxadarana waa muhim macalimiinta dugsiyaha iyo caruurta haya madaarista iyo meelaha ka shaqeeya aad utaxadaraano siday macalimiinteena horeyeeli jireen way fiicneed inkastoo kuwan gaalada xunxunka ah intay madaafiic faawaaweyn intay samaysteen ku sharibayo oo ku rakibayo oo ku baabi'inayo caruur iyo haween iyo odayaal iyo maxas iyo dad cuzala oon hubaysneen iyo guryahoodi iyo mumtalakaadkoodii eber kaga dhigaya haddana ilmo yar lama garaaci kara la soo taagan kilaab wey naam acdaa ullahi kuwaas waxba kama jira waa la garaaca carruurta waa la edbinaya toddoba jir baaba edbinta lagaa bilaabi wadribhuna waa haweenka la yiri ee waxa weeyaan laakiin aadaabti baa la rabaa in la ilaaliyo waan waxaa la rabaa ta'diib yaa loola jeedaa ee tacdiib loogama jeedayo cuquubo maaha marka in indhaha laga xiro oo ilmihii macalinka oo xasaasiyadiisa ayna kacsaneeno dareenkiisa una kacsaneen oo lala xarbiyo caroonin haddii isagoo indhaha taagaya aad usha la aado wuu boodeed iska difaac gacanta iskaga qabani markaasaa deena dhiigga boqol sii tagaya macalinkii haraatiba laga u geliyay marka dambe yaaba dhici kartaba marka aad bay udhib badanta arrinta iyada maclimiinta hore marka aad khayr allah siiye wejigaay xidhi jireen dhay ka xidhi jireen isagoo marka iska degan umo ilmaha meelahaas kaga dhufan jiray nacam si ahaan marka usha in aad loo badiyo oo macalinka uu bartana ma aha oo dhaqan ka dhigtaba laakiin haddii ka fursan weyda way banaantah wax dhibaata male nacam walcamdu camdigii camdi maxdigii baa laga hadlayaa walcamdu camdigii maxdigahaa an yaqsida aljinaaya jinaayada waa u qastay iyo inuu ficilkan sameeyo bimaa ade wuxuuna adeegsaday qalab iyo aalo yaqtulu dilaa qaaliban sida qaalibka ah nusakda qaar laa yaqtulu bay leeyihin iska ilaali taydana kamida waxaan naf lahayn waay bimaa yaqtulu qaaliban waxaan qaalibka wax dilin wey eh, bima yaqtulu qaaliban wax dila laadaa iska tuuraysa haddi bimaa yaqtulu wax dilaa qaaliban sida qaalibka seef buu adeegsaday baangad buu loo orday xiraysa xabad buu qaatay qof buu ku dhuftay toori buu ku dhuftay bimaa yaqtulu haaliban dhagax weyn oo loo dhimanayo madaxa kaga bushaaqay sawaaun waxaa isku mida kaana ahaaya waxa uu ku dhuftay muthaqalan wax culus oo la cusleeyey oo culeys wax ku dila hadda dhagaxa iyo derbigii lagu dumiyey qof iyo sidii doori oo kale sakiina wax jeexaya maaha wa culeyska wax ku dilaayo oo culeyskaasu ku dilaya oo mase muxadadan wax la afeeyo af leh sida tooridii iyo warankii iyo waxyaalahaas oo kale ha ahaado farqi ma kala leh bima yaqtulu aaliban umaa la rabaa un qasadka waa leeyahay wuxuu cadwaanan iyo cadaawad bay ka tahay qofka wuxuu ku dhufanaya wax loo dhinta weeyaan waanma kaseeni waa edbin rabay tooni baan kudhufan waan edbin rabay wax la aqbali kara ma marka muxadadan oo muaqalana farqi maleh fain kaanat iljinaayatu hadday tahay xadgudubkan iyo jinaayadan camdan kas hadday tahay oo aan soo sheegnay suuradiisa cala nafsi naf buuna ku xadgudbay oo qof buuba dilay kow ka siiyey aw amase cala alaraafi xubnuu ku xadgudbay oo xubin buu qof jaray wakadalika ah, aljuruuxaat dhaawacna waa lamida waljuruuxu qisaas buu ilahay leeyahay oo kuwa muudixada iyo waxyaalaha lafta ku dhamaada ah kuwaas weeyaane wajaba alqisaasu qisaas baa waajibaya markaas naf buu dilay xubin buu gooyey laf buu ugeeyey toori intuu ku dhuftay meel laf yuu taabsiiyey wajaba alqisaasu intaba qisaas baa waajibaya fayajibu waxaa waajibi fi lacdaai xubnihii la gooyey xayu meeshiibay qisaastu waajibi amkana ay suurowdo min gayri xayfin dulmi aan marka laleeyahay xubinta waa la qisaasi qofka xubin aad goysa waa laga qisaasi waxaa shardi a in laga aamin noqdo xadgudub iyo tacadi in laga aamin noqdo leannu laa darara walaa diraar qofka asaga ahay gacanta la gooyey ama xubinta laga jaray haddaad tirado waan qisaasanaya oo meel laf bartankeeda la yihahdo waa lagaga dhufanaya xayf baa imaanaya qofka asaga a eh, xubnaha iyo meelaha kala baxa iyo meelaha waa la kala siibi karaa laakiin laf dheerta wax la ogaan karaa ma aha ziyaada imaan karta laftibaa maaratay si xun u karta dhuuxi baa daadan kara qofku waa dhiman karaa marka meelaha kala baxaa laga goynaya marka min gayri xayfin maylasho xaqa laga iisho iyo tacadi iyo dulmi waa inaan lala imaanaynin qofkii la qisaasay kal isha oo kale xayf ma laha qof haddii isha laga rido isha isagana waa lagasoo qof hadduu isha qof ka rido asagana isha waa laga ridi karaa fartun baa la gelin oo salka umaa laga soo laga soo xaabini ama qalab baa loo adeegsan ilan meeshaas iska dhex fadhida xag iyo xaggana lafaa kaga wareegsan inta ayada ay ku fadhido un laga soo saari kalxayfi <clears throat> hadduu de ka daadiyena waa laga daadin waljafnu waljafni wakaljafni xirimaha ah, jufunta xirimaha iyo iyuu ka gooyay isagana waa laga goon karaa dhib maleh in lafaa ka dambayse lafta ma lagu gaarhsiin wamaarilin anfi sanka inta jilicsan wuu ku fasira wahuwa maxaa dhamaarin maalaana minu sanka inta jilicsan baa la yihahdaa intan carjawda ee jilicsan ee haddii maaratay salka la gooyo lafta ay soo haray qasabadii baa kusoo kusoo reebi qasabadii baa kusoo reebi intaa iyada jilicsan ee muxuaha mankhiraynka iyo xaajibka u dhaxeeya iyo intaasoo dhan isku sal isku taalla intaasuu qof jaray u gooyey asana waa la goynaya hadduusan buruqdo dhan uu ku dhufto oo ilaa lafta jabiyana lafta lama taabanaye intaa intii lagooya intii kalena xukuuma laleeyahayo maxaa u dhigmiyo muxuu diye uleeyahay baa lagu bixin intaa goyn kartana waa laga goynaya nacam wa huwa minhu waluduni dhagti <clears throat> dhagti buu xaabiyo sal gooy tiisana waa la xaabin karaa waxba dhib ma laha iligii ilig buu sal kasoo siibay sana waa laga soo siibi walisaani carabkii hadduu carabka qofka ka gooyo waa laga gooyn dhexduu ka gooyay wasooma waa miqyaas mitir baa la saari intuu ka gooya laga jari washafati bishintii iyaduna hadduu bashadiisa kasoo xaabiyo sal ka gooyey waa laga goyn karaa walyadi gacantii nacam iyo warijli lugtii iyo wal asaabici farihii iyo wal araamili xubnihii faraha iyo wadakari dakarkii buu ka gooyey walunhayeyni xiniyihii buu ka siibay intaba isagana waa laga siibay walfarji farjigii islaantuu ka gooyey isaga waa laga goynaya islaan kale haday ta waa laga jareede isaga markaa wax isku dhigmaa la rabaa oo farji dakar looma goynayo farjigii farji baa loo goyn karaa hadii kala diye iyo mag bay leedahay kamil ah wanaxwi dalik inta iyo wixii lamid ah bishardi lmumaathala waa kan soo maarti bishardi lmumaathala labadan shay la isku goon waayo inay isku dhigmaan isku magac yihiin isku makaanna ay ku yaalaan waa gacan iyo gacan gacan iyo gacan laguma kaaftoomaye yemiin iyo yemiin waa inay isla yihiin yasaar iyo yasaar waa inay isla yihiin marka mumaathalada shardiga ah inay isku mid yihiin falaa tuukhadu la qaban mahayo oo loo qisaasi mahayo biyamiinun yamiin biyasaarin loo qisaasi maayo haddii qof midigta la gooy bidix lama jaraa qof kale hadduu asaga bidixda qof ka gooyeyna midigta qofka kale lama gooynayo waa le war magta qaadaa laleeyahy kol hadii labadii gacmood isku dhigmin oo bidix midig ay kala yihiin kala nafci yihiin walaa calaa aclaa xubin korana biasfala looma qisaasayo wa bilcagsi sidoo kale mid hoose biaclaa looma qisaasayo bishintaa koruu gooyey tan hoosaan kaa jaray ma dhihi kartid nacam walaa saxiixun xubin fayow biashalla xubin angegan oo dhimatay looma jaraayo Ah, looma jaraayo qof ashal ah oo gaxumintiisa ay angegtay yaa gacanti laga gooyey gacanti angegen kii gacanta saxiixeed midigi midig wey la dhimay laga jari maayo diyadii iyo qisaastii muxua ujeedaa eh, waxyaalaha xukuumadda iyo wuxuu leeyahay mudan yahay maalahaan unbaa laga wada hadli <clears throat> walaa qisaasa fi cadmin hadduu laakiin kii ashalkahaa u waxgooyo ashalkii baa waxgooyey kii saxiixa ahaana wuxuu yii raalli baan ku ahay gacantiisa angegan halay gooyo waa loo goynaya wax diye iyo magaho loogu darina ma jirto hadduu isagaba raalli ku noqday walaa qisaasa fii cadmin qisaas ma jirto fii cadmin laf la qisaasayo yacni lafta haddii meel ayna xubinba ayna lahayn meel hilib ahoo laf ku dhamaatana ayna ahayn sida muudixada oo kale xubnaha iyo kala goyska iyo kala bixidana aynan ahayn laf bartankeed baa qofka laga lagaga dhuftay gacantii iyo lugtii meelaha lafta dheerarka taa ayadaa lama qisaasayo falow qadaca wuxuu ku yidhi mithaalkii low qadaca lyadda gacan buu gooyey xaggee ka gooyey min wasadi diraaci dhudhunka bartankiisu ka gooyey diraaca dhudhunka halkaa bartankiisuu kaga dhuftay seef kaga dhuftay dhag kaga gooyey nacam wasadi diraac uktusa minhu waa la qisaasaya kii jaaniga wax jinaayada la yimid tacadiga min alkafi halkaa sacabka kafka kala kafka unbaa laga goynaya inta unbaa laga jari maxaa yeele hadii la yihahdo xagga ha la aado waxaa laga aamin ahayn xayf iyo dulmi baan aamin laga ahayn nacam ayb wafi lbaaqi inta soo hadhayna see la yeeli haddii intaa kafkaa laga gooya kii wgoystay waxgeystay ee jinaayada la yimid qof buu halkaa jaraye see la yeelaya kala barka gooyeen wuxuu leeyahy wal fi inta hadhayna xukuumatun xukuuma wey walxukuumatu maa yaraahu lxaakimu xaakimka wuxuu arko u is yiraahdo intaasoo ma ahayn haa intaa intaas qofka asagaa intaasa yaa diye iyo mag uu yeelan karaa maxaa yeelay hab anahu cabdun adoon inuu yahay bal ku qadar intaa haddii la goyn lahaa meeqay qiimihiisa isdhimi lahaa hadduu nabad yahayna seeba u ahaan lahaa wixii iska dhimay baa la siinaya xukuumada sidaa weeyaan wa waa loo qisaasayaa lilunfaa liajli lunfaa haweeney la dilay min adakari baa loo qisaasi kii dakarkahae dilay ayaa loo qisaasayaa hadduu uu nin uu gabadh dilo la dhihi maayo rag iyo haween baa tihiinoo diyadiina iyo magtiinaa iskhilaafsane laisku qisaasi maayo la dhihi maayo maxaa yeele ilahi wuxuu le annafsu binafsi wakatabna fiiha ana nafsa binafsi buu ilahay leh ninkii yahuudigaah gabadha dilay ee dhagaxa intuu qaaday madaxa kaga bushaaqayna sidii buu nabiga alay slam ku sameeyey madaxa laga garaacaya wa yuqtasu lilunha baa loo qisaasi liajli unha min adakari baa la qisaasi walisakiiri midkii yaraana waa la qisaasa waliifli nusaa qaarkood ifligii yaraa min alkabiiri baa loo qisaasi ilmo yar baa dishay kii weynaa waa la qisaasaya kii weynaa hadduu maaratay ilmihii yaraa uu dilo isagii waa la qisaasi lakin ilmihii yaraa waa soo marayoo diye iyo maguma la qaadan wlwadiici qofka hooseeya ee dadku ay yar liidaan ama maaragtay shaqadiisii iyo isaga dadanimadiisa kale iyo wadiic baa la yihahdaa xagga dadka marka laga hadlaya loo jeedaaye qof kaska wadiicao bulshada iyo mujtamaca hoostiisa aan aad usii qiimo badnayn haddii la dilo min ashariifi kii shariifkaa dilay waa loo qisaasi fi nafsi nafta iyo walacdaa xubnaha hadduu dilo waa loo dili hadduu gacan gooyo waa loo goyn la dhihi maayo labadan qof iskuma dhigmaan ninkii madaxdahaa iyo kii raacyadaha kii maratay taajirkaha iyo kii faqiirkaha kii caalimkaha iyo kii caamaygaha intaba waa la isku qisaasaya ayb wlacdaai iyo xubnaha fi nafsi walacdaa walaa yajuuzu ma banaana cumuumkaa soo gelaya kutiba calaykum alqisaas iyo katabna fiiha ana nafsa binafsi iyo waxaas soo wada gelayaan wax taksiisiyo kala reebayna ma leh walaa yajuuzu ma banaana an yastawfiya alqisaasa ama an yustawfa alqisaasu labadaba dhigi karto an yastawfiya inuu qofka uu oofsado alqisaasa qisaastiisii qofkii weliga ahaa ee wax laga dilay qisaastii inuu oofsado ma banaana ilaa bixadrati sulطaani ninkii madaxda ahaa iyo dowladdii iyo maamulkeedii oo goobjooga mooyeene aw naa'ibihi suldaanka dadkii naa'ibka u ahaa ee shaqooyinka u fulinayey sida maxaakimta iyo shurdada iyo dadkaa howlaha u fuliya suldaanka ee asaga umuurihiisa iyo taladiisa ku socda naaibkiisi weyaan afkiisi iyo ficilkiisa ka turjumayaan dadkaa waa inay joogaan qofkan aabahay buu dilay iyo walaalkii buu dilay anaa iska dilooni waxaa waxaas sharciga maaha ma banaana fawdaa imaanaysa sadu dhariica marka inayna fawda imaanin qofka waa dishay maxaa u dishay walaalkii buu dilay adna walaalkii baa ku dilaya dowr iyo tasalsul meel xun ku dambaysa iyo fawdo iyo khilaaf dheer ayaa imaanayo aana qabiil yay isku bedeleysaa lakiin haddii inti lasoo qabta layihahdo xukuumadii baa xukumtay dil baa lagu xukumay maanta dilkiisi baa loo maarata loo ballansan yahay xukuumadii baa yaa xukunkii fulisay ama ninkii laga dilay bay ku wareejiyeen oo anagoo arkayna dila la yiri ama yagaa dilay taa iyada waxba dhibaataa male murana kama imaanayo yaa dilay dowladda dishay maala fa in kaana hadduu yahay man lahu lqisaasu qofka qisaasta iska leh ee qofkan la dilay ehelkiisii iyo eheladiisa ah hadduu yahay yuxsinuhu qof qisaastaasi wanaajin kara oo wax maaragtay qisaasan kara oo tooridii sidii logu baahnaa iyo warankii iyo mxuu ahaa dilkaa wuxuu qofka ku dilay maa lagu diliye xabadii iyo adeegsan kara hadduu yahay mukina minhu waa la makaninaya ama makanahu minhu wuu makaninaya qaadigii iyo mxuaha suldadii ayaa makaninaysa wuxuu leeya aniga gacanteyda raba inaan ku dilowdo oo ninkan asagaa ciilka uuna mariyey aan kaga aarsado ayaa rabaa tashafi waxa la yihahdo tashafi wyashfi suduura qowm muminiin sameen marka inuu ku bogsadu rabaa anigaa raba gacantayda inaan dhiiggiisa ku daadiyo ee igu wareejiyu yidhi ma dili kartaa adda mise waa carshe carsheen rabtaa wa idaa qataltum faxsunu lqitla ayaa aayad xadiidku ahay nabiga sala allah alay wasalam haddaad wax dilayso dilka hagaaji inaad silsilciso lama ogolee si toosa mau dili kartaa ha hadduu yirahdo waa lagu wareejinaya wa ilaa hadduuna diloon karin umira waxaa la amraya bitawkiili inuu qof wakiisho oo yidhahdo ciidankan toogta yaqaana yashiishka bursheyn hay igu furaan oo ha dilaano saasuu leeyahay qof wakaalanaya yaqaana ama seefta eh, qofka ku dili kara wain kaana alqisaasu lana bacd alaima waxayba leeyihiin laa qisaasa ilaa bisayf bay deliishadeen xadiidkaas oo daciifa oo seef un isticmaalaan sida hadda sacuudiga oo kale markay xuduudda iyo qisaasta iyo ay fulinayaan baal seef ahoo xiiraysa unbaa qofka lugunta lagaga jaraya marka laakiin sidaa saxda waxaa weeyaan eh, diladan ay tusayso in qofka w qofkaatadu al bimili ma actada calaykum ah, siduu asaga u la yimid nabigana alayh salaam ninkii yahuudigaha gabadha dhagaxa ku dilay dhagaxa lagu diliyey rasuulka sala la alay wasalam nimanka curaniyiintaha ee saxaabiga dilay ee gacmaha jarjaray indhaha ka musbaareeyena qaabkii ay u dileen baa loo dilay ayb wain kaana alqisaasu hadduu yahay qisaasku lithnayni laba qof baa iska leh nin baa la dilay laba wiil oo u dhalay ba qisaasta iska leh labadiiba xaadiroo taagan lam yجuز ma banaana لaxadima midkood inuu iska tasarufo midkood an ynfarida bihi inuu qisaasta la keli noqdo ma banaana kii kalena waa inuu soo istaago haddii wada diloonayaan ay wada dishaan ama haddii kale kii dili laha loo qori tuuro hadday isku khilaafaan ama ay wakaashaan qof ee inuu ku iska fushado wixii laga yaaba ka inuu ra'yi kale qabay oo uu dhihi lahaaba war haddii aabbahan la dilay noo soo noolaan mahaye anaga dil waxba noo tari mahaye diyo aan qaadana iyo mag ninkan iyo aabbaheena aakharo ayay ku kala bixi doonaani saa inu dhihi lahaaba laga yaabaaba marka inuu asaga iska fushada lama ogolo wa in tashaaxaa hadday iskhilaafaan labadii awliyada aheed ee qofkan la dilay qisaastiisa iska lahaa fii man bay isku khilaafeen qofka yastawfihi oofsanaya anaa dili iyo anaa dili bay isku qabteen uqrica baynahumaa waa loo qori turaya ama aqraca alqaadi baynahumaa waa u qori ridaya kii qorigiisu soo baxo ayaa marka laleeya qabso seefta walaa yuqtasu lama qisaasayo min xaamilin haweeney xaamilo ah xataa tadaca ilaa ay ka dejisa xamlaha uurkeedii iyadaa waxay gashay qisaas bay gashay qof bay dishay ma ahee wax xuduud ahoo lagu dilo qofka ayay la imaatay oo mathalan eh, zinay ku dhacda iyadoo muxsinad ahoo nikaax xalaala ridatay hadda ka hor bay zinaysatay xaamilo weeyaan hadda waa uur lama dilaayo ilaa ilmaha ka dejiso dejin keliya ma ahee wayastaqniya alwaladu ilmuhuna uu ka deeqtoomo bilabani gayriha caanaheeda waxaan ahayn iyo caano kale ama cunto iyo uu kaga kaaftoomo hay baa laleeyahay nabiga calayh salaam gabadh qaamidiyad ah ayaa u timid oo xaamilo ah zine iyo wacalla maarata wada markaasuu nabiga sala allahu aleyh wasalam markuu xoogu yar <clears throat> meermeeriyey sidii maaciis oo kale ya waxay tiri maaciis oo kale sidiis hay meermeeri aniga xaamilaman ahay xaamilaman ahaybo ah. markaasuu nabiga alay slam wuxuu yiri dadkeeda u yeedh wuxuu yiri gabadhan qaada ha soo dhasho hala ogaalo si fiican ha loo dhaqaaleeyo markay dhashay i keena saasay u dhashayba iyadoo ilmihin loo ordaysa imaatay aakharay ka baqaysaa cadaabkii aakhara wax walba ka darane halagu dahiraa mar adduunkan saxaabadii nabiga alayh salaam iyo jiilkii nabiga u la noolaa macaasihii dunuubta de bashar bay ahayen waa ka dhici jirta waysa yareed markaysa dhacdo qof walba asagaa iskeeni jirayoo haddaad dil ha keentee arrintii dilba ha ku dhamaatee in la dahiriyo oon aakhara waxba loo qabsanin ayaa wax walba kala weynaa markaasuu nabigu wuxuu yihi alayh salaam ilmahan waa yaryahay naaska nuuji markuu naaska uu ka gurana ii keen buu nabi sal l slam haddana mudday ka maqneedoo ilmihii oo intuu guray kibis gacanta ku wata way tusaysaa kibista inuu cuno oo cunto hadda u cuni karo ayay haddana keentay markii baa la qisaasay maxaa yeele ilmaha yare caloosha ku jira xaq buu leeyahay haddii la dilo hooyadiis isagana waa dhimanayaa haddii hooyadii oo umula la dila isagiiba waxa laga yaaba inuu naaskii iyo dambarkii dartiisa u dhinto marka ilmahaas aa la ogaanaya waman qadaca alyadda qofkii qof kale gacantiis gooya qof buu gacanta ka jaray uma markuu gacantii ka jaray kadib bay la noqon weydayoo uma qatala waaba israaciyo waaba dilayba markuu hor gacan buu ka jaray kadib haddana dilayba qatala tuqdacu waxaa la goynaya yaduu gacantiisi uma kadib ah yuqtalu la dila isagana tabti uu sameeyey faman ictadaa calaykum factaduu calayhi bimithli ma ictadaa calaykum taasaa lagu qaadi nabigana alayh salaam curaniyiintii sidii ay ku sameeyeen ninkii raacigaha ayuu ku sameeyey sala allahu aleyh waali wasalam gacanta la jaro ayaa haddana la israacinaya fainqadaca waa jazaan wifaaqan wey qaabka isaga wax u dilay baa loo dilay fa in qataca alyada hadduu gacantii jaro fa maata uu iska dhinto min dalika gacantii la jaray ayuu u dhintay markuu gacanta ka gooyey masi raacina faru ka qaaday kii gacanta la gooyey waa hogmay dhiigbax buu u dhintay qudicat yaduhu jaanigii wax jinaayeeyey ee la yimid tacadiga gacantiisaa la goynaya gacantuu jaray unba asagana laga jari fa in maata hadduu dhintay marka gacanta laga gooyo asagana uu kaw dhaho waaba isku dhamaatay hadee isagana siduu yeelan buu ku dhamaaday wa ilaa hadduu dhiban waayo qutila kadib baa la dilaya Ah, hadduu dhiman waayo gacantii markii laga gooyey ayuu siduu kaa udhintay u dhiman waayey soo maaha ninkiina waa dhintay sababtuu dhintana asagaa lahaa qutila markaasaa la dili leanna waxaa weeyaan qisaastii baa markaas naf buu hadda dilay xubin buu gooyey hadda ma ah masaladu ee naf buu dilay baa utaalla waman mataa cafaa mar allaala markuu cafiyo ama hadduu cafiyo mustaxiqulqisaasi qofkii qisaasta mutaystay awliyaa lmaqtuul ilan khiyaar bay leeyihiin inay diyo qaataan inay qisaas qaataan oo qofkii loo qisaaso inay iskaba cafiyaan intaba waa leeyihiin mataa cafa hadduu cafiyo mustaxiquulqisaasi qofkii qisaasta mutnaa cala diyati buu wax ku cafiyey ah, diyada qisaasta cafiska ma cafis mutlaqaha mise waa cafis calaa maal ah oo maal baad ku dhaafsatay wuxuu ku leeyahay cala diya ah, wuxuu yihi ninkan eh, waxaa iga dilay ehelka iga dilay waxba la dili maayo laakin waana cafiyey waxaana ku cafiyey inuu diye iyo maga siiyo wuxuu ka cafiyey marka waa qisaasti calى diyati buu ku cafi sakada qisaas horta qisaasti dhacday wawajabat diyatu diyadina waa waajibtay magti marka iska bex baa leh orasoo soco naftaadi la badbaadiye magti si dhaqsaa ku keen baa leh bal low cafaa bacd mustaxiqiin hadda mustaxiqiintii mutaysay mutaystay qisaasta ayaa qaar kamida cafiyey oo waxay dhh anagoo dil ma rabno mithlu an yakuuna lilmaqtuuli kii la dilay wuxuuba lahaa oo ka tegay awlaadun caruur uu dhalay fa yacfuu markaasi iska cafiyeen oo facafaa bacdigii baa cafiyey axaduhu midkood baa cafiyey saqadal qisaasku saas dhexaysa haddii midkood uu afiyo aniga ma raba dil kuwa kale dil baan rabnaa waxaa la raacinayaa midkaas cafiska qaatay kaasaa xukunka xaggiisa la marino dilkii ninkaasa waa laga koryeelaya diyad iyo magti ayaa la siinaya magti baa la bixinaya waa isku khilaafteen marka magta qaaton baa laleeyahy ayb lana cafiga iyo saamixidda mar walba la rajixiyo dhinacaasa laisku booriyey faman cafaa wa aslaxa cafaa wwajabat diya diyadiiba marka waajibaysa iyo magti waman qatala jamaacata ninkii koox dila dad fara badan buu laayey aw mise qadaca wuxuu gooyey cudwan xubin buu wuxuu ka wada jarjaray min jamaacatin koox waaxidan mid bacda waaxidin mid mid kale ka dambeeya yani jamaaca buu udila marka u leeyahay waxaa dhici karta jamaacada inuu hal mara laayo sun buu siiyey hadday cuneen ba wada dhinteen hal mara ma ahee gurigii buu ku gulo dad buu ku geliyey mahe xabad buu ku dhuftay hal mar ah jamaacatan ama mahe halhal buu u dilay kanuu dilay ku kal hadalo dilay kanuu gacanta gooyey mid kal hadal gacanta way kala horeeyaan tartiibsan yihiin taasaa laba xukun kala qaadanaysa wuxuu le waman qatala jamaacatan ninkii dila aw qadaca cudwan xubin min jamaacatin buu ka gooyay see waaxidan bacda waaxidin tartiib buu kala dilay oo midba mar buu dilay iqtusa minhu waa la qisaasaya midkaa asagay wax dilay lil awali kii horaa loo qisaasi kii u horeeyey dilka ugu horreeye u dilay ayaa horta loo soo qaban awliyadiisii way diloonayaan Ah, lilawali minhum kooba u horeeya loo qisaasi walilbaaqiin kuwii kale ayagana aabahan u ama walaalkan u dilay la dhahaya walilbaaqiina kuwii kale u dilay adiyatu mag baa looga qaadi ah, diyadii baa looga qaadi isagiiba waa la dilay diyana waa laga qaadi xoolihiisi wixii soo haray e, e, warafadiisa ay dhaxal lahaayeen o dhan ayaa laga mooraduugaya haddii kalena sidii qasaamada masaladii ah, nabiga aleyh isalaatu wasalaam nimankii e, yuhuudda ay lagu tuhumay kadibna iyagana ay inkireen magta uu ka bixiyo kala la bixinoo waxaa bixinaysa marka dowladda iyo masaalixda caamka iyo qabaa'ilku hadday geed leeyihin oo suldaan leeyihiin suldaanka dusha laga saaraya oo laleeyahay magta iska bixi nacam wain janaa calayhim lanna qofka muslimkaa magtiisa iyo diyadiisu hadir ma noqoto hadir ma noqoto kas baa lagu dilay qisaas baa yumutisna wax la qisaastan lamaayo mid baa ku baxay oo labaa lasra midkii wax dilay kubaa loogu qisaasay kuwii kale diyadoodii hadur baati ninka waa dhintay la dhihi maayo ninka waa dhintay hadur baati lama dhahayo waa in la bixiyaa wain janaa calayhim hadduuse ku xadgudbo jamaacadii dafcatan hal mar ah hal mar ah buu wax ku dhuftay markaasay wada baabaceenba dadkii o dhan baa soo istaagay qaraabada ahaa waxay dheheen anaga ninkan dadkii o dhan baa suuga ku dhuftay waxaan rabnaa anagana qisaastaan rabnaa annagaa diloonayna anagaa diloonayno uqdaca waa loo qorotoori qolada diloonaysa waa loo qorotooraya kii qorigiisa soo baxaa leedahay dilo kuwii kalena diyadiiyo magtibay qaadan haddii kuwii kalena magtibay qaadan wain ishtaraka jamaacatu koox baa maanta haddii hal nin baa jamaaca dilay haddana jamaacaha hal qof dilay wuxuu le tan wain ishtaraka jamaaca koox baa mu'aamare iyo shirqool samaysay waxay ku wadaageen fii qatli waaxidin qof dilkiiba iskugu tageen oo ay ku heshiiyeen qutiluu waa la dilayaa jamaacadii bihi halkaa qofay dileen baa loo dili sawaan waxaa jin oo isku mida ah, istawad ha sinaato jinaayatuhum jinaayadooda iyo tacadiga iyo xadgudubka ay ku sameeyeen mid siman ha noqoto nin walba hal mar buu seefta ku dhuftay o oh, mase tafaawatad ha kala tagsanaato mid shan ku dhuftay mid ha ku dhufto ha kala noqdaano kolba haddayba dileen waa loo dilay xataa low jaraxahu waaxidun xataa low jaraxahu xataa hadduu jaraaxeeyo waaxidun mid jiraaxatan dhaawac buu ku dhuftay hal dhaawac bu mid ku dhuftay wa aakharu midka kalena miata jiraaxatin boqol dhaawac buu ku dhuftay wamaata waana dhintay dhammaantood waa loo dilaya ah, wakaanat iljaraxatu wakaanat laakiin waa inay tahay tilka aljiraaxa halkii dhaawace midkaa ayaa kamida uu ku dhuftay almunfarida almufradatu ee la keli yeelay halkii dhaawacaya mid uu ku dhuftay aw mase tilkal jiraaxaat dhaawacyaalkaas kuwa kale ay ku dhufteen faraha badan mimaa waa inay tahay shaygii low infaradat hadday keligeed loo dayn lahaa laqatalad ay dili laheyd naftaasi lazimahum alqisaas qisaas baa waajibay lazimha alqisaas yani wuxuu ka wadaa haddii ay koox iskugu tagto midka hal ku dhuftay iyo midka koox ku dhuftay waa lawada qisaasi laakiin waa goorma haddii midka halka ku dhuftay dhufashadiisa ay dili laheed oo udhiman lahaa oo u dhiman lahaa laakiin haddii midkaa halka udhiftay uu farta kaga dhuftay uu iskala kala kici lahaa dee diye iyo magmaa laga qaaday macnahaas isku wadaa nacam marka jamaaca in qof loo dilaayo waxaa weeye masaaisha la yihahdo sadu dhariica in hadhow iyo siyaasa sharciya iyo cumar bn khadaab radia allahu canhu ardaah yaa wuxuu qisaasay koox toddoba ilaa sideed ba waa la sheegay ilmo yar wiil yar ayay maarata shirqooreen islaam buu la joogay qaraaba yihiin way shirqooshay inuu wax ka sheegay iyo waxbay ka baqday markaasaa waxay tii nin kan oo la dilin waxba suuroobi mahayo ilmihii baa intii la dilay baa lagu saxbaalay oo meel lagu tuuray warkiisii baa soo baxay waa la ogaaday kadib baa cumar radia allahu canhu waqtigu amiirulmuminiinka ahay baheede yaa warkii soo gaaray wuxuu yihi low tamaalaa ahlu sancaa calaa qatlihi had iska dhaaf lix iyo toddobaad sheegaysaan isdeeda ree sancoo dhan meesha sancay ka dhacday yaman caasimadeeda ree sancoo dhan hadday ku heshiin lahaayeen oo isku raaci lahaayeen laqataltum waan layn lahaa buu yihi dhammaan waan layn lahaa marka waa sadu dhariica waxaa wey macnaheeda masyaa sharciya siaa hadhow dadku ayna u dhihin qofkii qof raba inuu dilo jamaaca aan ku dilo jamaacada waa la cafin oo lama wada dilaayo kooxbane isayna udhihin waxaa laga yaaba inay dhahan koox baan nahay hal mar aan baas ku furay ninkan isaga dad kale o dhanna lama wada qisaasi karo lama wada dili kare inay dhahan baa laga yaaba dhammaan waa lalaynaya dhamaan waa lawalalayn maxaa yeeley wado xun iyo sabiil iyo dariica xun oo ay dadka inay ku baabiyaan ay ku laayaan ay rabaan weeyaan marka waa la wada laynaya lazimahumaa waxaa ku laazimaya alqisaasu kii halka ku dhuftay iyo kuwii kii jamaacada ku dhuftay lazimhuma labaduba alqisaasu baa ku waajibi allaahuma laakine bay ka dhigan tahay ilaa an yaqdaca athaani midka labaad labay ahaayeen mid baa kudhuftay kuka labaa ku dhuftay kii labaad baa wuxuu gooyo soo afjaray jinaayat alawal kii hore jinaayadiisi dhaawiciisiiba wax isku fuufuuqsaday uu kii dambe sameeyey awaase bian yaqdaca alawalu kii hore wuxuu gooyey yadahu qofkii laga lagu xadgudbayay gacantiisuu gooyey gacanta intuu jaray halkaas ka fadhiistay wanaxwa wax lamida uu ka kici karo wayaqdac athaani kii labaadna wuxuu jarayba raqabatu qoortiis luquntuuba ka gooyeyba soo maartid kii dambaa marka wuxuu dhan ba jarayba oo mase yaqudahu inuu kala gooyoba nisfayna laba nis bu ka dhigayba kii dambaa laba nis ku kala gooyey falawalu midkaa hore jaarixun waxaa la dhahaa dhaawiciye dhaawac buu la yimid waa jaarix diyat ljaraaxa iyo diyat lacdaa ayaa laga qaadaya wathaani midka labaadna qaatilu mid wax dilay wey marka kan qaatilka waa la qisaasi kan jaarixana haddii qusaas uu mutaysto gacan wax u jara waa laga goyn karaa diye iyo mag hadday noqotana diye kaamilihiyo kaas isaga diyadiisi baa laga qaadi walow shaaraka alcaamidu kii caamidkahaa ee aan soo maray camdigii maxdiga ahaa ee qasadka ahaa ee maqaatisha iyo meelaha loo dhinta uu kaga dhuftaye aala waxdinaysa uu isticmaalaye aan yiri qisaas buu mudanaya kiibaa waxay israaceen oo waxay isla sameeyeen fil isla sameeyeen mukhdiya mid khada ah mid oo khada uu yahay oo aan uqastaynin ama aalo waxdishaba aan isticmaalin bay isla mushaarakeeyeen camalkii ah, kuwa iska toogdhisanaya ama ma ugaadha tooganaya iyo mid ugaadha mid xagga ka jiraba ujeedo ugaadhan ku maraamarsan qofka inuu dila raba ayaa shaqadii isla fuliyey kan wuxuu yidhi anig ugaadhan aan ujeeday waana la ogaaday kanna waxaa la ogaaday inuu ninkaa udusin rabay ah, walow shaaraka alcaamidu mukhdian qof mukhdi ah oo gafown maarata khada maxdiga ha ahayahay shabil camdiga ha hayaaba ayay la wadaagay falaa qisaasa calaa axadin midkoodana lama qisaasayo shubha meesha timid haddii shubha timaadana xuduudda iyo qisaasta iyo waa la tuurayaa nacam nafti waa baxday soo ma aha labadoodana way mushaarakeeyeen kee wax dilay lama garanayo nafti gacantiisa u dhintay marka labadoodiiba waxaa leeyahay diye iyo magun baa laga qaadi falaa qisaasa calaa axadin walow shaaraka alajanabiyu mid ajanabi oo hadduu wax dilo loo qisaasi lahaa yaa wuxuu mushaarakeeyey wax la sameeyey aban aabbo aabbo hadduu ilmihiisa dila loo qisaaseen iyo nin kale oo eh, eh, ajnabi ah oo loo qisaasi lahaaba wax isla dilay iktusa waxaa la qisaasi min alajnabiy kii ajnabigaah waa la qisaasaya asagu kan asaga ajnabiga ah waa la qisaasi wa cala alabi nisfu diyati muqalada aabihina diye muqalad ah maadaama uu kas wax u sameeyo asaga nima dilay mag baa laga qaadaya dhaxalkan un waxba kulahayn waa kala saaray labada masle uu kala farqiyey wayajibu lqisaasu qisaastii waa waajibaysaa ayada sidii ku horabay uwaajibaysay fi kuli jurxin sidii nafta iyo qofka hadduu qof dilo loogu qisaasayaybaa maaduuna nafsi kowdhe oo u qaybsamayso maaduuna nafsigaasi alacdaa waljuruuxaat labadaas u xubnihii waan soo maray jaraaxa hadduu qofka la imaadana hadday laf ku dhammaanayso waa loo jaraaxinaya waa loo qisaasi wayajib alqisaasu aydan sidii nafta iyo atraafta iyo xubnaha iyo loogu qisaasayey fii kuli jurxin dhaawac kasta isagana waa loo qisaasi oo intahaa ku dhamaada ilaa cadmin laf ku dhamaada dhaawac kasta oo laf ku dhamaada hadduu qofku qof dhaawaco dhaawiciina uu laf ku dhamaado laf baa soo celisay qofkan kale waa la qisaasi laana way sahlan tahay in aarat intii wax la geliyo lafta la taabsiiyo oo lafta in la gaarhsiiyo way sahlan tahay kalmuudixati lafcadaadkii fi lwejhi wejiga ku dhacay iyo wara'si madaxa oo kale nin baa nin dakray wejigii ka dakray dakarka asaga ahaa hilibkii wuxuu dhan waa jeexay laftiba caddaatay haddii laftu ay sii jabto gudaha gasho oo ma'muume iyo mxuua haashimi iyo munaqile iyo ay noqoto taa qisaas ma laha qisaas ma laho diye iyo leedahay marka see la yeri waxaa la qaban manti la qabto umasaa loo dilaacini lafti markay cadaato la arkana waa lasii deynaya ah, lafti meelay ku dhamaatay leedahay jaraaxadan jaraaxa laga baqaayo xadgudub iyo maaha laftaan baa la gaarsiin isaga uu gaarsiiyey hadduu jabiyana see la yeelaya lafta intii la cadeeyo yaa intii jabinta ana diyadeedii magteedii buu qaadanaya intii ah, lafta la cadeeyo wixii ka dambeeyana mag iyo diyo u qaadan lianno ta ayada laa yu'manu min xayf dulmi lagama aamin aha lafti haashiba hadday noqoto jabto munaqilo meeshiiba ka kacdo maamuumo hoos usii gasho lama qiyaasi karo lama fahmi karo lakin lafta waa la cadayn karaa kalmawdaxati fi lwajhi wara'si wa cadudi iyo cududa gacanta oo la dhaawacay halkaa cududa ah ayuu waranka geliy mxuu ahaa toori ka geliyey cududa gacanta jintaas ayuu ku dhuftay lafti bay taabatay marka laftaa la tabsiin asagana wasaaqi iyo dhudhunka lugta halkaa dhudhunku ku dhuftay lafti baa caddaatay halkaas lafti ka gaadhay asagana waa la gaarsiin walfakidi bowyada bowyadu kasoo geliyee waa jeydhae laftibay soo cadtaabatay eh, inay taabatlafta eh, ay gaadho baa la rabaa ida ntahaa goorma wey goortaas ida ntaha ljurxu waa hadduu dhaawucu ku dhammaanayo ilalcadimi laf lakiin dhaawacu hadduu yahay dhaawac ka sokeeya lafta oo aan laftaba la gaarayninba in badan dhaawacyo badan baa jira ileen oo intaan cadaadkaba la gaarin ka sokeeyaa jira kuwaa hadday tahay see la yeelayaa taas waxaa weeyaan dee xukuma la yihahda xukuma maa yaraahu alxaakim ayaa la yihahdaa sideedaba diyaadka jaraaxaadku waxay ka bilaabataa marka laga hadlayo addiya muqadara yani arshiga muqadarka marka laga hadlayo lafcadaadku ka bilaaban lafcadaadka iyo wixii ka hooseeya lafcadaadka iyo wixii ka sokeeyase xukuma la yidhaahdaa waa xukuma waa la qiyaasi waa la mitirini dhakhtar baa la tusi xaggaa laga fiirin maxaa ka nusqaamay ayaa la fiirin kadib baa wixii la siraya dayib marka markuu lafta madaxa iyo wejiga iyo cududa iyo saaqay dhudhunka iyo bowdada iyo laleeyahay waa goorma ida aljuruxu ila alcadmi markuu laf ku dhamaado wey wاlmuraadu biاlmuudixati marka laga hadlayo muudixada iyo lafcadaadka wa biintihaai اljurxi iyo jaraaxadu inay ku dhamaato ila alcadmi lafta marka lagu leeyahay cadiin in la arko oo lafti cad la arko un shardi ma ahee waxaa un weeye an yaclama inuu ogaado wusuula sikiini sikiintii la tiimbiyey inay gaadhay aw ilmislati mudaciyo wixii lamidkahaye la geliyey mathalan ila alcadmi lafta inay gaadhay in la ogaado un baa la rabaa oo haddii qofkan isaga boodadiibu ku dhuftay boodada hilibka intaa saaran ayuu ku dhuftay lafti baa la gaadhsiiyey markii raajatada la saaray lafta ninka waa gaadhay baa layidhi oo ilaa lafta wax ka sokeeya ma laha dayib see la yeelayaa toori baa la gelin tadorridii haddii la geliyo boodadii in la baaro oo lafti ay gaadho oo lafti lawala cadeeyo in hilib badan banaanka lasoo dhigay ay noqonaysaa isagii bay tacadi ku noqon marka waxba lafti in la arko cadaadkeeda shardi maahee in la gaaro oo la xaqiijiyo baa la rabaa dayib marka masladuna waxyaalaha uun af kale ee la gelin kara wey qofka maala ila cadmi lafta inay gaaban wey laa duhuura alcadmi lafta inay muuqato wuriyatow la arka ma aha nusakda qaar waxay leeyiin walaa yushtaradu duhuura alcadmi laf in la arko ay muuqato shardi ma aha la arko inay muuqato la arko waxba shardi maahe in la xaqiijiya lafta inay u dhowaatay meesha gaadhay unbaa un shardi ah aclam bila tawfiq sala allah waslam